رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyad الصاalixiin kitaabu libaas libaaskii ayuu kitaab u yahay waa lebiska iyo qaabka markaa dharka loo xirto ayuu kitaab markaa u yahay oo macnaha waxyaabo fara badan ayaan soo tilmaanay xagga cabitaanka aadaabta cunitaanka aadaabta majliska iyo wixii lamid ah haddana waxaan baranaynaa lebiska iyo arrimihiisa baabu istixbaabi thawbi alabyadi inay sunno tahay dharka cadcadka ah oo la xirto ayuu baab u yahay istixbaabin iyo wanaajin la wanaajiya jacayl la jeclaysto thoobka abyadka ah iyo wa jawaazi alaxmari waalaqdari waalasfari iyo waalaswadi intaba inay bannaan yihiin dharka guduudan kan cagaaran kan jaalaha ah kan madow intaba in la qaadan karo iyo wa jawaasihi banaanayntiisa dharka min quطnin marka uu suuf yahay iyo wakitaanin kitaanin layloon iyo wa shacrin timo wa suufin dhogor iyo wakayrihaa wixii la mid ah kulli waa la xiran karaa ila alxariir xariirta maahane ilaa xariirta maahane qaala allahu tacaalaa ilaaha sarreeye wuxuu yidhi yaa bani aadama reer bani aadamow qad anzalnaa waan soo dejinay calaykum korkiinna libaasan baan idinku soo dejinay astur yuwaari qarya oo aad ku qarisaan saw-atikum cawraadkiina wariishan riishna waan idiin soo dejinay waa dharka midka ziinadii quruxda leh wa libaasu taqwaa iyo dharka cabsida libaasu taqwa waxaa dhici karta in loola jeedo cabsida ilaahay labiskeeda waya daalika khayrun kaasaa khayr badan libaasu taqwa waxaa kaloo dhici karta in loola jeedo labiskan dagaalka mar allaala marka la gelaya la xirto kaasoo camburbireedka iyo waxyaabaha lamidka ah ah wa libaasu taqwaa daalika khayrun kaasaa khayr badan buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala libaaska cabsida waa muhiim oo qofku hadduu dhar kor ka qaato haddana uu ilaahay ka cabsan waayo dhibkeeday markaa leedahay wa qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wajacala wuu yeelay lakum adinka saraabiila dhar ayuu idiin sameeyey ilaahay iyo saraabiil taqiikum alxara kuleelka aad isaga ilaalisaan iyo wasaraabiila saraabiil kale macnaha eh, wasaraabiila taqiikum xara iyo ilaahay wuu idiin yeelay iyo wasaraabiil oo taqiikum ba'sakum baaskiina aad uga gabataan waa dagaalka iyo waxyaabaha xarbada markay jirto dharka markaa la xirto wa can ibni cabbaasin radi allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi albasuu labista oo xirta min athiyaabikum dharkiina xaggooda albayaada kuwa cadcadka ah xirta buu dhahay nebiga fa innahaa maxaa yeelay min khayri thiyaabikum waa dharkiina kan ugu fiicane labiska kiisa ugu khayrka badan ee ugu fiican waayee xirta buu dhahay rasuulka sal allahu calayh wasalam waa khayr thiyaabkiina waa kafinu ku kafana oo karfan uga dhiga fiiha dharkaa cadcadna mawtaakum kuwiina dhintay kuwiina dhintayna markaa ku kafana rawaahu abu daawuud watirmidiyu wa qaala xadiidun xasanu saxiix xadiidku xadiis xasan ah oo saxiix ah waaye buu yihi wa can samurata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi albasu lbayaada dharka cadcadka ah labista oo xirta fa inahaa atharu wa atyab waayo waa kuwa ugu daahir ahaashaasho badan uguna tiib badan ayagaa u fiican oo u tiib badan oo haddana ah kuwa mutaqaanaa khayr badan waa athar wa atyab wa kafinu ku kafana fiiha dharka cadka cadkana mowtaakum kuwiina markaa dhintay rawaahu nisaa nisaa'iyan walxaakim wa qaala xadiidun saxiix idan dharka cadcadka ah aad baa loo ammaanaa aad bayna markaa u fiican yihiin kuwa xirta kuwiina dhintayna ku kafana wa ilbara ilbaraa radia allahu canhu qaal kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam marbuucan mid dhexdhexaad ah macnaha marbuuc waa mid aanna aadna u dheerayn aadna aan u gaabnayn buu ahaa dhexdhexaad buu rasuulku markaa ahaa mid marbuuc ah walaqad ra'aytuhu waxaan arkay fii xullatin bilab xamraa'a oo guduudan asagoo wata xulladu waa dharka isku joogga ahoo kor iyo hoos ah maa ra'aytu shay-an shay kuma arkin qatun weligii axsana minuu kaga qurux badan yahay dhar uu kaga fiicnaa dharka isku joogga ah ee uu watay weliba guduudan ama casaan ka ah marka guduudka in la qaadan karo yuu xadiisku markaa tilmaamaya nebigu haddana dhexdhexaad ahoo aadna u gaabnay aadna u dheeray xullad guduudan wataa wax uu kaga fiicnaan badnaa oo kaga qurux badnaa ma arkin buu yidhi dharkaasuu markaa qaadanayo wuu soo saaray buu ula jeedaa oo dharkaa wuu ku soo baxay nebiga وcan abi juxayfata wahbi bni cabdillaahi qaala ra'aytu nabiy nebigaan arkay sala allahu calayhi wasalam bimakata maka wahwa asagoo bilabtaxi meesha la dhaho jooga fii qubbatin lahu teendhana uu ku jiro xamraa oo guduudanoo min adamin maqaar ka samaysan fa kharaja bilaalun bilaal baa soo baxay fa min naadixin wa biyihii nebiga uu ku wisqaatay buu la soo baxay oo wuxuu kusoo uu la baxay biyihii nebiga min adamin fa kharaja bilaalan bilaal baa lasoo baxay biwadu'ihi biyihii waysaqaadka macnaha markuu nebiga waysqaata biyihii ka dareeray ayuu lasoo baxay waayo aada bay u barakaysan jireen fa min naadixin wa naa'ilin dadku labay u qaybsamaayeen mid naadix ah oo rushayntii ay gaartay iyo mid kale oo mutaqaanaa iyo mid kale oo intuu biyihii gaari waayey nin uu gaartay inuu jiifkiisa ka soo qaatay markaa marsaday naa'il mid ku ay gaartay gaaray fa kharaja wuu soo baxay nebiga sala allahu calayhi wasalam wa calayhi korkiisana xullatun bilad ahaatay ahaatay un ee markaa guduudan ka annii andur waxaad moodaa inaan fiirinayo ilaa bayaadi saaqayhi shanshooyinkiisa caddaantooda saaqaynka waa luqbeertaa markaa loola jeedaa saaqaynkaa markaa loola jeedaa oo lugta inta dheer oo macnaha jilibkana ka hoosaysa aan qawdana aan markaa aan soo gaarin ayaan arkay buu yidhi ayadoo markaa u jeedo kaannii anduru ilaa bayaadi saaqayhi caddaantooda inaan arkaayo ilaan waxaan jeernaa fatawada'a wuu wisqaatay wa aadana bilaalun bilaal baa aadaamay fajacaltu waxaan gurogalay buu yidhi ee ninka saxaabiga ah ee xadiiska wariyey atatabacu inaan raacraacayo faahu afkiisa bilaal oo aadaamayo afkiisa haahunaa wa haahunaa ilan bidixda marka marka xaya calasaa la leeyahayna midigtaa loo jeestaa xaya cala alfalaaxna bidixdaa loo jeestaa afkiisa meesha uu u jeediyo ayaan raacaayay yaquulu asagoo oranaya yamiinan wa shimaalan bidix iyo midig xaya cala asalaati xaya cala alfalaax huma bacdi rukisad lahu waxaa loo muday oo dhulka loogu suray rasuulka canazatan canazo canazatun baa loo suray waa usha waranka ah waa hoosna bir bay ka tahay korna ul bay ka tahay dhulka loogu suray waayo waxaa looga dhigayaa sutro fataqadama wuu hormaray fasallaa wuu tukaday ama dadkii wuu tujiyey yamuru bayna yadayhi hortiisana waxaa maray rasuulka alkalbu ay waalximaaru dameer laa yumnac mana la reebaynin muttafaqun calayhi alcanasatu bifatxi nuuni waa naxwi alcokaazu waa waran oo kale waa ul waran oo kale ah wa can abi rimhata rifaacata attaymiy radia allaahu canhu qaala ra'aytu rasuula allahi baan arkay wa calayhi fawbaan laba marana korkiisa ay saaran yihiin akhdaraani oo cagaaran marka cagaarka in la qaadan karuu tilmaamaya rasuulkoo laba mare oo cagaaran wataa ayaan arkay rawaahu abu daawud tirmidi biisnaadin saxiix wa can jaabir ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam dakala wuu soo galay yowma fatxi maka maalintii fatxu maka wa calayhi cimaamatu sawdaa cimaamad madowna wuu xirnaa oo waa watay rasuulka sal allahu calayh wasalam rawaahu muslim cimaamad sawda ah oo madow ayuu rasuulku markaa qaday oo taasi waxay tilmaamaysaa oo laga fahmayaa baa la yidhi dharka madowgana inuu markaa bannaan yahay xirashadiisa iyo qaadashadiisa labadaba wacan abi saciid camr camr ibnu xuwayr radia allahu canhu qaala wuxuu yiri kaanii waaba anigoo anduru eegahaya ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam wacalayhi korkiisana cimaamatu sawdaa camaamad madow uu wato rasuulka oo cimaamad madow wata qad arkhaa raariciyey tarafayhaa labadeeda darab bayna katifayhi labadiisa garbood dhexdooda cimaamadiibaa intuu madaxa saa u saaray yaa labadii labadii daraf ee dhinacaan ka timid iyo dhinacaanna garbihiisa ayuu saa ugu raariciyey sala allahu calayhi wasalam rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyo wuxuu tilmaamayaa asagana in cimaamadaa madow ama dharka madow xirashadiisu wax dhibaataysan markaa ku sugnayn wafii riwaaya lahu ana rasuula allahi khataba wa uu khudbeeyey annaasa dadka wa calayhi korkiisana cimaamatu sawdaa cimaamad madow uu qabo isagoo cimaamad madow wata wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri kufina rasuulu ullahi rasuulkii allah waxaa lagu kafanay fii halaaati afwaabin saddex maro baydin oo cadcad saxuuliyatin erer saxuuli loo nisbeeyey wa waddankii lagu sameeyey min kursufin suuf ah laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatun qamiisii cimaamadna kuma jirin muttafaqun calayhi alsaxuliya bifatxi siini wa dammiha waa la godi karaa wa lxaa waa xa'da oo la godo suxuuliya iyo saxuuliya labadaba waa la dhihi karaa waaye xa la goday oo muhmalatiin la dhibco tiray thiyaabun waa dhar tunsabu loo nisbeeyey ilaa saxuulin waa qaryatin bilyamani waa tuulo yaman ku taala ama qaryii degmo waalkursuf alqutun waxaa layidhaahdaa cudbiga ama suufka wa canhaa qaalad waxay tiri kharaja rasuuluullah rasuulkaa soo baxay daata khadaatin subax subxooyinka u saaxiib ah wa calayhi mirqun muraxalun oo min shacrin aswad buu watay rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey rasuulku wuxuu watay sala allahu calayh wasalam maro iyo dhar laga sameeyey shacab timo madow kaasoo sida muraxalka oo kale markaa ah raxlada saasoo kale markaa ah asagaa noo fasali doono almirdu bikasri lmiin wahwa kisaacun go-a la yidhaahdaa waa mirtiga go- buu watay muraxalkuu kuu fasirayaa waalmuraxalu bilxaa'i lmuhmada huwa aladii fiihi suuratu rixaali libili wahiya al waa kooraha oo kale rixaalka iyo rarada geela oo kale suuradiisa ayuu go u lahaa saa darteed ayaa wuxuu ahaa go oo muraxal ah oo qaabkiisa uu yahay sida rixaalka geela oo kale ayuu rasuulku watay shacab iyo timo madowna markaa laga sameeyey wa can ilmuqiiri bni shucbata qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca annebiy nebiga micigiisa daata leylatin habeen habeenaha u saaxiibkaa fii masiirin socod socotaan ahayn oo dhulkan ku soconay fa qaala lii wuxuu ii yidhi amacakamaa biima wadaa cabaar markaa soconay buu ii yidhi biima wadaa qultu nacan baan iri buu yidhi fanasala waa degay can raaxilatihi gaadiidkiisa famashaa wuu socday xataa tawaaraa ilaa uu iga qarsoomay uu iga qariyey fii sawaabi leyli mugdiga habeenkiisa suu u socday nebiga meel fog buu iga tegay ilaa aan arki waayey humma jaa'a wuu yimi faafraqtu calayhi waxaan kusoo rogay dushiisa min alidaawati weelkii biyaha ku jiray saan ugu shushubo faqasala wajha wejigiisii buu dhaqay wa calayhi jubbatun jubbad buu watay oo min suufin suuf ah falam yastatic ma awoodin an yukhrija inuu soo bixiyo an yukhrija ziraacayhi gacmihiisa dhudhumada inuu ka soo bixiyo minha xaggooda xataa akhrajahumaa ilaa uu ka soo saaray min asfali ljubbati jubbada hoosteeda jubbadii uu xirnaa gacanta caadi inuu uga bixiyo waa awoodi waayey hoos hoos buu markaa jubbadii uga soo bixiyey gacmihiisa faqasala wuxuu dhaqay diraacihi dhidhimooyinkiisii ama gacmihiisii wa masaxa bira'sihi madaxiisii buu masaxay macaldhagaha dhagaha humma kabacdi muqiira wuxuu yidhi ahweytu waan hoobtay liansica inaan ka siibo qufayhi qufaynka uu qabay ile markaa qufuu qabay nebigu musaafirna wuu yahay weysadiibaa ka jabtay wuu soo wada weys qaatay lugihii markii lasoo gaaraan damcay buu yidhi inaan buudkii kabaha ka bixiyo fa qaala wuxuu ii yidhi dachumaa daa labadooda ii dhaaf ha saarin fa innii adqaltuhumaa waan geliyey daahiratayni ayagoo daahir ahe macnaha lugahayga oo daahir ahtii anoo weyse qaba ayaan gashtay wa masaxa calayhimaa markaa dushooduu masaxay muttafaqun calayhi wa fii riwaaya wa calayhi jubbatun jubbad buu watay shaamiyatun reer shaami loo nisbeeyey dayiqatu kumayni gacmahana ciriiri ka ah wa fii riwaaya ina haadihi alqisatu qisadan kaanad waxay fii qaswati tabuuka duulaankii tabuuka oo idan qofka gogaaba kabaha wuu iska masaxayaa haddii mar waxa wiisqaad ka jebiyey ay yihiin waxaan qubays waajibinin laakiin wax qubays waajibiyey haddii uu yahay in la siibo ayaa markaa waajib noqonaya intaasoo dhan waa dharka la qaato iyo midabyadiisa baabu istixbaabi alqamiisi baanu gelaynaa qamiisku inuu sunno yahay aad iyo aadna uu u fiican yahay marka qamiiska xirashadiisa balse meesha ha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam